asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo afartanaad ee kitaabka aabi إda lm yujab عalayhi bkhayl lm yujab yani lm yujab bilfaad faadiyo baada marka waa isku mid yani haddaan farda lagu kicinin oo dagaal aan lagu qabsan fay iyo haniima wax uu kala farqiya weeyaan qolalka qaarkoodna haniimada nafteeda fay waa lagu idlaaqaa laakiin waxaa waye sida qaalibka waa in la kala farqiyo haniimadana waa wixii dagaal lagu helo fay-ana waa wixii dagaal la-aan gaalada lagaga helo marka fay ah oo ah midka aan dagaalka lagu helin siduu noqonayo sarafkiisu waxaan weeyaan waa masrafku khumus اlhaniima khumus اlhaniima calaykum salaam khumus اlhaniima masrafkeeda ayaa masraf ulfey ah can malik bni awsin qaala arsala ilaya cumar bn اlkhaطaabi radia allahu canhu cumar bn اlkhaaab ayaa ii soo fariin diray faji'tuhu waanu imid xiina tacaala nahaar irtafaca nahaar maalinka maalintu markay soo dheeraatay aanu imid qaala fawajadtuhu fii beytihi jaalisan calىa sariirin isagoo eh, kusariir eh, eh, ku fadhiya yaan arkay ayo mufdiyan ilaa rimaalihi yani waasilan bijasadihi ilaa rimaali sariir rimaashana marka waxaa laga catiirka sariirta catiirkeedii isagoo ku jiifa oo dhinaciisa iyo sariirta wax gogoliya waxba toonay oon u dhexaynin ayaan arkay mutaki'an calaa wisaadati min adam oo ku jeqlaysan barkin oo muxua idiin ah ku jeqlaysan ayaan arkay ayb fa qaala lii markaasu wuxuu yidhi yaa maali maali yaa maalik weeyaan yaa maali yani yaa maalik tarqiim baa la yidhaahaa noocaas oo kale oo qofkii naxwada akrisa waa garanayaa ismiga munaadaha oo akhirkiisa la gooyo maalik halkuu ka ah oo kaafta la gooyo maali la yidhahdo ayb maalik oo weeyaan inahu qad radifa ahlu abyaatin min ahli min qowmik radifa yani jaa'a waxaa yimid xadara waxaa yimid oo madiine soo galay qoysas tolkaa ka mida baa yimid waqad amartu fiihim biradkin biradkin yani bicطaa'in qaliil wax yaroo maal ah yaan amar ugu bixiyo in la siiyo sooma fakudhu faaqsimhu baynahum adigu qaadoo u qaybi ayuu yidhi qaala qultu waxaan ihi low amarta bihada hayrii haddaad qof kale amarto yani waxay iga fiicnaan laha inaad qof kale amarto mas-uuliyadu iska diidaya qaala fakudhu yaa maal qaad buu yidhi maamaarka qaala fa jaaءa yarfac yarfac baa yimid waa khaadimkii cumar magaciisa khaadimkii cumar ee yarfac la odhan jiray yaa u yimid oo fa qaala markaasuu yidhi hal laka yaa amiira almu'miniin fii wa cabdiraxmaan bni cawfin wa zubayr wa sacdin nimankaa ma rabtaa yani makuu soo geliyaa nimankaas albaabka joogo idan dalbaaye ma rabtaa makuu soo geliyaa qaala nacam haa buu yidhi ayb faadina lahum waa u idinay fadakaluu waa soo galeen uma jaa marka hole haddana yarfa yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi hal laka fii wa caliyin cali iyo cabbaasna ma rabtaa yaanu ku soo gelayaa qaala nacam faadina lahumaa waa u idnay faqaala cabaas cabbaas baa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin iqdi baynii wa bayna haada wada kala kalaaman hadal buuna sheegay hadal buu sheego hadda mualifku iska gooya hadalkaas hadal shadiida buu ahaayo cay ah oo cabaas cali uu ku ku caayay weeya iqdi bayna wa bayna hada alkha'in alfasid sidaas hadallo noocaas oo kale ah ayuu yidhi hada alcaaqil kada daalimka ahe caaqa iyo khaa'inka iyo anigana kala xukun sidaasuu yidhi marka hadalkiibuu marka hadalkaas hadal daran ahaantiisa oo carab ka keentay cabaas ka keentay oo cali ku saabsan calina marka la ogyahay hadal noocaasoo kale inaanu laa'iq ku ahayn ayuu mualifku isaga gooyay hadalkaas daraantiisa daraaddeed qaala faqaala alqowmu raggii baa waxay yidhaaheen ajal yaa amiira almu'miniin nacam yani yaa amiira almu'miniin iqdi baynahumaa wa arixhum faqaala markaasu faqaala malik bnu aws malik bnu aws baa wuxuu yidhi wa arixhum riwaayadda hore waa ti riwaayat lbuhaari waxay ahayd arix axadahumaa min alaakhar taasay ahayd hadisu sidaasuu leeyahay wuxuu leeyahay malik baa wuxuu leeya yukhayalu ilaya waxaa la imalaysiinaya yani malayga waxaa ku soo dhacaya annahum kaanuu qad qadamuu lidalika qad taqadamuuhum lidalik yani afartantadeen inay ka soo horreysay cali cabbaas inay arrintaa daraaddeed uga soo horreeyeenoo markay hadlaan markaad cali cumar aada uga shafaac qaadan aad tidhaha nimankan waa isku dhiban yihiine kala hagaaji oo kala xukun aad tidhaaheen inuu lahaayeen yaan u maleeyey warkuu cabaas hadlayba siday durbaba iyaguna cabaas hadalkiisa u taageereen oo yidhaahaan runtii weeyaane nimanka kada kala xukun oo u kala raaxeen saas ayaan u maleeyey buu le inay arrintaa daraaddeed uga soo horumareen fa qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi cumar baa wuxuu yidhi ya itaidaa kaadsada kaadsada anshudukm biاllah aladi biidnihi taqumu الsamaء wاlأrض ataclamuuna ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaal laa nuurath ma taraknaa sadaqة lanama dhaxlo oo waxaan ka tagnaayo waa sadaqa inuu rasuulkii ilaahay yidhi ma og tihin ilah baan idinku dhaashay raggii buu sheegaya qaaluu markaas nacam haa waan ognahay bu waan ognahay inuu rasuulka ilaahay sidaa yidhi ثuma أqbla عlى العabاasi وعaliyi radي allahu canهuma faqاal أnshudkma bاllahi اladي bidnihi taqumu الsmاء wاlأrض ataclamaani ana rasuula اllahi slى الlahu عalيه وsلم qaala laa nuuraثu ma tarakna sadqة yani maa taraknaahu sadaqatun wixii aan ka tagnaayo sadaqad weeyaan nalama dhaxlo wuxuuna ka wada yani ambiyada annaga ambiyada ilaahay haddaan nahay rusushiisa nalama dhexlo wixii maalee ka tagnaayo waa sadaqa inuu sidaa yidhi rasuulka ilaahay ma og tihiin qaalaa nacam haabay yidhaaheen qaala cumar markaasu cumar wuxuu yidhi ina allaha caza wajal ina allaha jala wacaza kaana khasa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama bikhaasatin lam yaqsus biha axada gayrahu rasuulkiisa ilaahay wuxuu ku khasisay waxaanu qof kala siinin qaala wuxuuna yidhi ilaah ma afaaء allahu عalى rasuulihi min ahli اlqurى falilahi walirasuul walidi lqurba ila akhiri ayb ma adri alى ma adri hal qara'a alآaية alatii qablaha am laa aayadda ka horraysay inuu aqriyey in kale kale garan maayo tan buse aqriyey qaala faqasma rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm baynakum amwaala bani nadiir fawallahi ma staأhara calaykum idinkama aanu mxuu ahay eh, eh, haas lama un gaaruma aanu qaadanin oo idinkama aanu xigtaysanin walaa akhadahaa duunakum idinka la-aantiin ma aanu qaadanin idinku idin qaybiyey xataa baqiya hada almaal ilaa maalkan kada haddaad ku doodaysaanu uu soo hadhay faqaala rasuululafakaana rasuulu llahi sala allahu alay slam ya'kudu minhu nafaqata sana yani quuta sana ba ahlkiisa uga qaadi jiray waataynu soo marray inuu mid walbaba uu siin jiray muxuu ahaye boqol wasqi uu siin jiray siddeetan wasqi oo muxuaha oo ah timir iyo iyo labaatan wasqi oo shaciir ah ثuma yajcalu maa baqiya uswat almaal yani maalka kale maalul muslimiinta ah buu sida u maamuloba isagana u maamuli jiray yani masaalixda muslimiinta ku bixin jiray uma qaala markaasu wuxuu yidhi أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلموuna ذلك arrintaa ma garanaysaan inay sidaa tahay amwaashu bani nadiir sida ay ahaan jirtay qaala faqaaluu nacam ثuma nashada عaliya cabbaasa وعaliya cali cabaas buu isagana iyagana wuxuu uu dhaariyey bimili ma nashada bihi اlqowm wixii raggii ku dhaariyey iyagana ku dhaariyo ilaahay biidnihi taquumu samaa waalardu ana ku dhaariya ma garanaysaan arrintaas weliba sidaa maashuu bananaado nabigu alayh salaatu wasalaam u geedi jiray ataclamaani dalika qaala nacam qaala falamaa tuwufiya rasuulu llahi sala allau alay slam qaala abu bakrin radia allahu canhuma ana waliyu rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam anaa rasuulkii ilaahay weligiisii ayaani igtadiisii aniga ah buu yidhi fa ji'tumaa waa timaadeen cali iyo cabbaasow abuu bakr baad u timaadeen tlubaani e, tatluba adigoo dalbaayay cabbaasow miiraahaka min ibni akhiika dhaxalkaagii wiilkaad adeerka u ahayd aad ku lahayd adigoo dalbaaya wa yatlubu haada kanuna uu dalbaayo miiraaha imra'atihi min abiiha haweenaydiisa dhaxalkeedii aabbaheeday ka dhaxli lahayd isagoo doonaya buu kanuna yimid fa faqaala abubakrin abubakr baa wuxuu yimid yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ma qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam maa nuurahu maa taraknaa sadaqa sidii hortii horeba ee cumarba u soo sheegay oo kale uma fara'aytumaahu yani darantumaahu waxaad u malayseen kaadiban inuu been sheegayo ayaad u malayseen haasiman qaadiran khaa'ina inuu been beenaale dembaabay oo khaa'ina yahay ayaad u malayseen ayb waqad calima allahu allana waa og yahay wallahu yaclam alla waa og yahay innahu lasaadiqun baarun raashidun taabicun lilxaq inuu yahay mid runlow ah oo baari ah oo xaqa raacaya inuu yahayna alla waa ogyahay idinkuse idinkusa sidaasaad u malayseen uma twufiya abu bakrin radia allahu canhuma abubakri waa dhintay ayb walamaa walitu waana waliyu rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilahi agtadiisa ana kii meeshiisa jooga ana awa waliyu abi abubakrin weligiisii aniga ah ayb fa ra'aytumaani waxaad aragteen anigana oo in malayseen kaadiban aasiman gaadiran khaa'ina wallahu yaclamu inii lasaadiqun baaru raashidun taabicun lilxaq sidii eh, abubakr uu ka yidhi oo kale ayb fawaliituhaa waan maamulay oo sida abubakr iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam u maamulayeen baan anna u maamulay uma ji'tanii waa ii timid cabbaas ow anta wahaada haadiyo ii yimid wa antumaa jamiicun idinkoo isku mid oo arrintiina isku mid oo isku duuban wa amrukumaa waaxidun taladiinna isku mid tahay faqultumaa waxaad tidhaaheen idfachaa ilayna annaga noo dhib annagoo aan maamulna noo dhiib baad tidhaaheen faqultu markaasaan waxaan in shi'tum dafactuhaa ilaykum calaa anna calaykumaa cahd allah an tacmalaa fiiha aladii kaana yacmalu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam haddaad doontaan waa idiin dhiibaya laakiin bishar waa inaad ballan ku qaadaan cahdiga ilaahay ku qaadaan inuu sidii rasuulka ilaahi alayh isalaatu wasalaam uu u maamulaya inaad u maamushaan faakhadtumaaha bidalika sidaasaad ku qaadateen waa amwaashii dhulkii banu nadiir laga qaatay weeye waxaa nimankan la isku haystaan ee sheegayaanayaan sidaa inaad yaad ku qaadateen qaala kadalik ma sidaasaa yani sidaa ma tahay oo arrintu sidaa ma ahayd qaalaa nacam haa bay yidhaahdeen qaala uma ji'tumaanii liaqdiya baynakuma haddana waad ii timaadeen haddaad ii timaadeen aan idinkala xukumaa igu timaadeen walaa wallahi la aqdii baynakuma bigayri dalik xataa taquuma asaaca sidaa waxaan ahayn tii aad awal hore aan ku heshiinay ta waxaan ahayn idinku xukumi maayo ilaa qiyaama qiyaamahu ka dhaco ayb yani weligay buu ka wada intaan noolahay oo kale qiyaamihiisii isaga khaaska aynu ka wada ilaa an amuud ilaa qiyaamaha inaanu noolaanayn waa garanaya fain cajaztumaa canhaa haddaad kari weydaan faruddaahaa ilaya an iisoo celiyo haddaad sidii aan ku heshiinay ku wadaysaanna ku wada haddii aydan ku wadayninna aad kari weydaan maamulka ayd kari weydaanna muxuu ahaa hani isoo celiy anaa idinka kaafeeyay marka xadiidkan marka macnihiisu waxa weye sidii tarjamadii u waafaqsan yahay inuu maalkii muslimiintu ay gaalada ka helaan ee dagaal la-aan ay kaga helaanu inuu fay-iyo ah isagoo aan la qaybinaynin oo jeyshka loo qaybinaynin ee muxuu ahaay waliyu lamrigu uu maamulayo oo masaalixu lmuslimiin uu ku maamulayo can caaishata radia allahu canha radي allahu taعalى canha ana faطimaةa binta rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وsلم arsalat ilى abi bakrin الصdiq radي allahu canhu tasأlhu miiraaثaha min rasuuli الlahi slى الlahu عalيh وsلم mima afaaء allahu عalayhi bاlmadinaةi wafalk wma baqiya min khumusi khaybar dhulkaas laba saddexdaa meelood ku kala yaala ma afaaء allahu yani ma raddahu allahu ilayhi shay-an macnihiisa luqada marka la fiiriyo baa la waa rujuuca wixii soo noqda weeyaan wuxuu ilaahay u soo celiyey rasuulka ilaahay u soo celiyey gaalada uga soo celiyey gaalada ka siiyey ee madiina iyo fadag iyo khaybar dhulalkii sida ahay ku kala yaallay iyadoo muxuaha dhaxalkeeday ku lahayd ka doonaysa bay u timid abubakr faqaala abubakr abubakr baa wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alay wasalama qaala laa nuurasu maa taraknaa sadaqa sadaqatun maa taraknaa sadaqatun marka maada khabarkeedu waa sadaqatun weeye macnuhu waxa weeye maa taraknaahu sadaqatun wixii aan ka tagnaayo sadaqa weeyaan qoliya waxaa jira muxuu ahay shiicada ahoo abuubakr iyo cumar iyo tacniyo oo xadiidka kada kuwii baa rumaysan xadiidkan rumaynaya ba waxay xadiidkay rabaan inay awiilaano ay leeyihin xadiidku waxa weeyaan sadaqatan taasu waa masuub waa kor dhabanto maa taraknaa sadaqatan weeye wixii aan ka tagno isagoo sadaqa ah yani wixii intaan nooleen aan sadaqaysanno waqfi ka dhigno annaga rususha haddaan nahay nalagama dhaxlo saasuu xadiidku macaniisu yahay bay leeyihin taasuna taxriif ayaa markay uga dan leeyihiin inay eedeeyaan saxaabta nebiga alayh isalaatu wasalaam radi allahu canhum ayb inamaa yaakulu aalu muxamedin sala allahu alay slam min hada almaal wa inii wallahi laa ugayiru shayئa min sadaqati rasuuli اllahi salى allahu alayhi waslama can xaaliha alati kanat calayha fii cahdi rasuuli llahi sala allahu alay slm waa abu bakrin ka hadalkaalayaan abu bakr baa yidhi rasuulka ilaahay sidaasuu yidhi aniguna rasuulka ilaahay sadaqadiisii sida ahayd waqtigii si ay ahayd ka bedeli maayo siday nebigu alayh salaatu wasalaam ugu maamuli jiray ayaan u maamulayaa ayb walaacmalanna fiiha bima camila bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waxaanan ugu shaqaynaya rasuulka ilahay siduu ugu shaqaynaya baan ugu shaqaynayaa ayb fa abaa abu bakrin an yadfaca ilaa faatimata shay-a faatima inuu wax u dhiibo maalkii wax ka siiyo waa diiday fawajadat faatimatu calaa abi bakrin fii dalika wajadad yani qadibat waa uga cadhootay faatima radia allahu canha arrintaas waa uga cadhootay ayb ilan iyadu ma waxay haysatay inaa daahirulqur'aan ayay qabsatayoo in muxuaha ambiyada la dhexalaya sida dadka kale caadigaa loo dhaxlo ayay haysatoo eh, sidii aayadihii muxuaha ambiyadaad ku yimid qaarkood warisa sulaymaanu daawuud iyo iyo zakariya markuu yidhi hablii min ladunka waliyan yarisunii wa yarisu min aali yacquub irsigaasi marka waxay u qaatay inuu irsi maala uu yahay oo ambiyadii horeba la dhaxlay marka ambiyada waa in waa la dhaxlaa xadiidkan kada marka waxaa ka muuqata inayna rumaysanin inuu qur-aanka khilaafsan yahay iyo u malaysay oo maanay ka rumaysanin abubakr marka abubakr waa ugu carootay faatima radi allahu canha mid marka midkood waliba xaq buu ku socday sida fii nadarihi abubakr baa xaqa ku taagnaa faatima waa gabsanayd laakiin fii nadariha inay xaqa iyada ku taagan tahay bay isma odaysoo saasay marka abubakr ugu cadhootay ayb qaala fahajarathu falam tukallimhu xataa tuwufiya ma aanay la hadlin abubakrin ma aanay la hadlin ilaa ay ka dhimatay ilaa ay ka dhimatay marka hajrigaas hajriga mamnuuca ah ee aynu nabigu alayh isalaatu wasalaam uu manciyey saddex beri wax ka badan qofku walaalka inuu ka haajiro kaasu ma aha ajrigaa mamnuuc ee saddex beri wax ka badan inuu qofku walaalkii ka goosto oo una la hadlin uu mamnuuca yahay waa kii un ku saabsan weeye wax dunyawi ku saabsan ama wax diinaya hadduu ku saabsan yahay isagu marka jaa-is weeyaan oo xadiidkiisana waa kaynu dhowr meelood ku soo marray haddaa xusuusantiin xadiidkii kacb ibni maalik iyo maalan kontonka beri nimankii saddexda ahaa la gooyey ayaan lala hadli la yidhi xadiidkii muxuu ahaaye cabdullahi bnu mugafal uu ninkii finiin tamayay dhalinyarada ah qariibkiisa ahaa markuu waa kii ku dhaartay laa ukalimuka abadan iyo odhan jiray marka sidaas marka abu inuu arrin muxuu ahay inuu arrin diinaya meel kaga dhacay oo naskii kitaabka uu khilaafay iyay u malaynaysay mase ahaan wa bacda rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam sittata ashhur lix bilood bay noolayd rasuulka ilahi waxaa jira riwaayaad odhanaya inay abubakr iyo faatima ay heshiiyeen oo sulxtameen oo faatima marka ay tidhi anta aclamu birasuuli llahi sala alla alay slam ay tidhi oo isasaamaxeen laakiin riwaayadana ka saxiixsan riwaayadaha kale riwaaya kutuba taariikhi waxyaalaha ay sheegayaan faatima iyadoo muqaaطica liabi bakrin ayay dhimatay oon la hadlaynina u cadhaysan ayb ah, falamaa twufiyat dafacahaa dafanahaa zawjuha caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhum leylan kolkay dhimatay habeennimo ayuu duugay cali radia allahu canhu oo mxuaha walam yu'din biha abaa bakrin abu bakrina maanu u sheegin wasallaa calayha caliyun cali baa ku tukaday wa kaana licaliyin min annaasi wajhun wajhuhu xayaata faatimata radia allahu canha yani dadka agtiisa wuxuu ku lahaa mxuu aha darajo ku lahaa darajo khaasuu ku lahaa intii faaطima ay noolayd radia allahu canha falama twufiyat istankara caliyun wujuuha الnaas dadkii buu markaa mxuaha inay doorsoomeen oo isbedeleen oo dadkii awal hore hareera joogay ee taageerayay ee muxuu ahay ziyaaradda ugu imaanayay buu dareemay oo ka kala tegay buu arkay faltamasa musaalaxata abi bakrin wa mubaayacatahu wuxuu dalbaday abubakr inuu la heshiiyo oo la beeco marka ilaa faatima ay dhimaataana isagoo abubakri lama aanu mubaayacoonin isna lama mubaayacoonin iyaduna marka riwaayad kale baa jiro oo markuu maqlay muxuu ahay abubakri baa dadkii la mubaayacoodeen buu isagu oo deg deg u ordaayey oo gu danka dhanka jiidaya uu yimid oo uu horey ula mubaayacooday taasuna mari jirto ma jirto riwaayada saxiixatan weeyaan inuu cali marka intii faatima iyo intii ka nooleyd lixdii bilood ay noolayd abubakri aanu la mubaayacoonin oo gurigiisa iska joogay taasaa marka iyaduna riwaayada saxiixa walam yakun baayaca tilka alashhura bilahaas iyaga ah ma aanu la mubaayacoonin abaa bakrin cali fa arsala ilaa abi bakrin abi bakrin buu wuxuu u diray anitina na umu antaasoo abti bmaanaa ayd ahayd waxaa la yidhaahaa mxuaha mufasiraa la ydhahaan ay qaala lahu itina na buu yidhi walaa ya'ti macaka axad qofna yaanu kula soo raacin karaahiyata maxdari cumara bni alkhaaabi radia allahu canhu cumar ibn alkhaaab inuu soo raaco buu karaahadii daraaddeedii u lahaa yaanu qofna kusoo soo raacin ayb faqaala cumaru liabi bakri cumar baa abi bakri wuxuu ku yidhi wallahi laa tadkulu calayhim waxdak cumar baa abubakr u baqayo aanmay nimankaas ikhtiyaali wax sidaas u dabirayaan ayuu leeyahay markaasuu le keligaa u tegi maysid keligaa eh, laa tadkulu calayhim waxdaka faqaala abu bakrin radia allahu canhu wmaa casaahum an yafcaluu bi ina maxay igu samaynayaan inii wallahi la'aatiyanahum wallahi waa u tegayaa fadakla عalayhim abu bakrin abu bakr baa u tegay radي allahu canhu oo u galay fatashahada عaliy bn abi طaalib radي allahu canhu cali bn abi aalib baa shahaatay yani khudbu bilaabay yani uma qaala markaasu wuxuu yidhi inaa qad carafnaa ya abaa bakr fadiilatk fadligaaga waa naqaanaa ilaahay eh, fadli uu ku siiyo darajadaada waan garanaynaa wamaa acطaaka allah ilaahay uya wuxuu ku siiyey walam nanfis calayka khayran saaqahu allahu ilayka uma anaan xasdin khayr uu ilaahay kuusoo kuu keenay oo khilaafadan yani uma anaan xasdin walaakina tastabdadta calayna biاlmri arrinta waad nagala gooniyowda yani nagalama aadan tashanin nagalama aadan tashanin intaasuu ka cadhooday marka cali kol hadduu qaraabadii nebiga alayh salaatu wasalaam uu ahaa iyo qoyskii nebiga in iyagoo arrinta aan lagala tashanin aan nina la dooranin sidaasuu isku waday cali radia allahu canhu ficlan inuu isagu xaqu naas uu yahay oo isagu in la doorto uu ku xaq lahaa waa waa rumaynaya haddana marka abubakr la doortay waa ku raali noqday oo bakr munaasibka u ahaa inuu yahay waa waa u ogaaday waa u qiray laakiin la tashi aanta aan lala tashanin ayuuse ka cadhooday istabdadta calayna biاlamri wa kunaa naxnu naraa ana lanaa xaqa liqaraabatina min muxamadi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ayb falam yazal yukallimu abaa bakrin abu bakr inuu la hadlayo inu cali ka zuulin xataa faadat cayna abi bakrin yani xataa baka abu bakrin ilaa abu bakr indhihiisa ay ka ilmeeyeen yuu cali sidaa ula hadlaayey falamaa takallama abu bakrin qaal abu bakr markuu hadlaybu wuxuu yidhi wاladii nafsii biyadih laqaraabatu rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam axabu ilaya an asila min qaraabatii qaraabadii rasuulka ilaahay ayaan ka jeclahay inaan xidhiidhiyo aan ka jeclahay qaraabadayda ayib qaraabadayda marka qaraabadii rasuulka ilaahay baan yaan xidhiidhinteeda ka jeclahay buu ka wada وأma اladii وأma اladii shajara baynii wa baynakum fi hadihi الأmwaal yani wixii dhacay aladii xadaثa baynii wa baynakum fi hadihi الأmwaal xoolahan kada wixii dhexdeenna maray ean isku khilaafday daraaddeed fa innii lam aalu fiiha can alxaqi yacni lam uqasir fiiha can alxaqi inaan xaqa ku socdo ma ku gaboodfelin walam atruk amran ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yasnacuhu fiiha ilaa sanactuhu waxaan arkay rasuulka ilahi oo maalkan ku samaynaya ma aanan ka teginoo waan sameeyey siduu rasuulka ilahi u maamulaya baan u maamulay fa qaala caliyun liabii bakrin cali ba abuu bakrin wuxuu ku yidhi mawciduka alcashiya lilbayca ballanteenu waa galabta baycadan galabtaan kula mubaayacoonaya masjidka kugu imaanaya ani bayca caamo dadku wada arko inay noqoto kolkii gurigiisa ugu yeeray heshiis buu ahaa marka iyo tawdi'a lilbayca buu ahaa mooye guriga kulama aanu mubaayacoonin marka wuxuu yidhi waa inoo galabta iyo baycada ayb falama sallaa abu bakrin radia allahu canhu salaata duhri raqya caliyu ilmimbar cali baa mimbarka koray فتشهد waa shahaatay wadakara shay-an wadakara shana'aana wadakara ka koray waa abi bakr yani waa ka koray abu bakr wey falama sallaa abu bakrin salaata duhri baqiya cala almimbar baqiya cala almimbar mimbarkuu koray abu fatashahada wadakara sha'na caliyin radia allahu canhu cali arrintiisii buu sheegay wa takhallufahu iyo kaharhkiisii can اlbayca wa cadarahu biladii ictadara ilayhi wixii ugu cudur daartayna waa ka aqbalay inuu cali ka cudur daartay arrintii takhallufkeedii uu ka hadhay oo abu bakrina uu muxuu ahaayey uu aqbalay iyuu mimbarka ku sheegay uma istakfara abu bakr waa istikfaarsaday cali baa marka hadalka uga dambeeya وتشhهd عlي بن أbي طالب رضي الله عنه فcظma hadama xaqa abi bakrin abubakr xaqiisii buu weynay abubakr xaq uu leeyahay buu sheegay iyo darajadu uu leeyahay iyo wa annahu lam yaxmilhu cala aladii sanaca nafaasatun calaa abi bakrin nafaasa yani xasad wixii uu sameeyey ee kaharhitaankii beecadii abubakr uu ka hadhay xasad iyo tartan uu kula tartamaayo ma aanu ka ahayn ayb walaa inkaarun liladii fadalahu allahu calayhi fadligu caza wajalla ilahay uu siiyeyna inu ku inkarayana maaha liladii fadalahu allahu caza wajalla bihi walaakina kuna naraa ana lana fi اlamri nasiiban fastubida calayna bihi yani unfurida bihi calayna nalagala gooni noqday oo waa nalaga qarsaday oo waxba nalagama ogeysiinin waxaan isu arkaynay arrintantaada inaan xaq u leedahay oo nagala tashado ayaan isu arkaynay eh, liqaraabatina min rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam markaasaa nalaga qarsaday oo nalaga tashanib dee in laga qarsadayna ma ahayn sida runtaa in xaqoodii la inkiray ma aana ahayne muslimiintaa fitna looga baqay inay fitna dhalato ayaa looga baqay oo markay ku urureen ansaartii saqiifatu bani saacida ay ku urureen oo ay kabadhiciba gaadhay khilaafada iyagii muhaajiriinta ay dhici gaadheen iyo si khilaafkaa loo gooyo abubakr bakr meesha lagula mubaayacooday imika si faja ayb uma fawajadnaa fi anfusina yani غadibna عalى dalika fi anfusina fasara bidalika almuslimuun fasura bidalika almuslimuun muslimiinta ayaa arrintaa lagu farxiya ku faraxday cali soo noqodku arrintiisii uu ka soo noqday ee abu bakr loo heshiiyey ayay ku farxeen wa qaaluu waxay yidhaaheen asabta bay yidhaaheen fakana almuslimuuna ilaa caliyin qariiban way u dhowaayeen muslimiintu way u dhowaayeen cali way u dhowaayeen oo yani waa soo dhowaynayeen xiina raajaca alamra bilmacruuf markuu arrintii si macruufa ugu soo noqday abubakr la heshiiyey waa jeclaadeen cali oo waa sii jeclaadeen waa soo dhoweeyeen cali iyo abubakr marka arrintoodii sidaas ahayd iyo faatima iyo riwaada saxiixa weeye marka عن أbي bkr عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل laa yqتasimu waraثatيi dinاarا warahadaydu ma qaybsanayaan dinaar ma qaybsanayaan yani wax maala ma qaybsanayaan maa taraktu bacda nafaqati الnisaa'i wa mu'anati caamili fahuwa sadaqa fahuwa sadaqa riwaadaasaba aad u saxiix oo ixtimaal baba iyado aan aqbalaynin wixii aan ka tagaayo haweenkayga masruufkooda iyo cumaasheeda yani xukaamtii uu cayinaya nebiga alayh salatu salaam qaalinta u dhiibay nafaqaadkooda wixii ka soo hadhay sadaqa weeyaani lijamiici lmuslimiin baabu suhmaani alfaris wاlraajil qofka faras fuulka faraska ku dagaalamaya iyo qofka lugleyda an ibni cumar can cabd llaahi bni cumara radi allahu canhuma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qسم في النفل للفرس سهمyن وللرجل سهما نفلka hadda haniimadi u ka wada haniima ka wada naflka waa kaan yidhi haniimadana guud ahaan nafl waa loo yidhaahaa waxa haniimada uu ka bixiyo qaa'idku uu ka bixiyo dad gaara uu siiyana nafl waa la yidhaahaa marka naflka hadda haniimadu leeyahay kolkuu haniimada qaybinaya nebiga alayh الsalaatu wasalaam faraskana laba sahmi buu le siinayey ninkiisana hal sahmi buu siinayay marka ninka faraska ku dagaalamaya saddex sahmi buu qaadanaya labana faraska uu leeyahay halna isaga uu leeyahay qofka lagu leediina hal keliya marka sida loo kala nafci badan yahay baa dadku u kala badsanayaan haniimada nin lu ku dagaalamaya nin faras le isku si dagaalka wax uga tari maayaan baabu laa yushamu lلnisaai min alhaniima wa yuxdayna yani yucطayna shay-an waxbaa la siiyaa ayb wa qatlu lwildaani fi lgazwi carruurta dilkooda dagaalkooda haweenka dagaalka ka qayb gala ee waa kaynu soo marray haweenka inay ka qayb geli jireen xadiidkii hore aynu ku soo marray marka iyagu sihaam laga siin maayo oo sahmi loo qadari maayo haniimada laakiin wax baa la siinaya wax faraqabsi a radfi la yidhaah ayaa la siinayaa can yaziid bni hurmuza أنa نجدة kaتba إلى بن عabاasi رaضي الlه عanهma yسأlhu نجدة wuxuu ahaa ninkaasu نجدة بن caamir mise نجdة بن camr nin la odhan jiray oo khaariجya buu ahaa firqo khawaarijta ka mid aho najadaat la yidhaaho ayuu madax ka ahaa nimankaasuna niman aad iyo aad u qalabsanoo waxay ahaayeen aadna dagaalyahan u ergeysayaal u ah aad iyo aadna u cibaado badan laakiin aad iyo aad mxaaha ra'yigoodu uu dalaal iyo si xun ugu socda buu ahayo dawaahir qur'aan intay qabtay dadka mu'miniinta ku gaalnimo xugminayo o laynayay marka ninkaas ayaa eh, wuxuu ibnu eh, cabbaas eh, iyo warqad usoo qoray wuxuu weydiinayaa fii khamsi khilaalin can khamsi khilaalin shan arrimood isagoo weydiinaya ayuu warqad usoo qoray fa qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi lowlaa an aktuma cilman maa katabtu ilayhi haddii aanan ka baqayn in inaan cilmi la iweydiiye qariyo oo kitmaanulcilmiga cilmiga aan ku dhaco uma aanan qoran warqad uma aanan kataba ilayhi najda najda wuxuu u soo qoray amaa bacdu faakbirnii hal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaqzuu biاnnisaa haweenka ma ku duuli jireen yani haweenku ma raaci jireen duulaankiisa ma raaci jireen wa hal kaana yadribu lahunna bisahmin sahmi ma u qadari jiro qaniimada sahmi ma ka siin jiray whal kaana yaqtulu sibyaan carruurta ma layn jiray wa mataa wa mataa yantadii yutmu lyaqiin goormuu dhammaanayaa ilmaha agoonka agoonnimada goormay ka hadhaysaa oo agoon aanu ahaanaynin agoonnimada ka baxaya wa can ilqumusi liman huwa shantaas su-aalood buu weydiiyey khumuskana yaa leh shantaasuu weydiiyey fakataba ilayhi ibnu cabaasin radia allahu canhumaa ibnu cabbaas baa wuxuu u qoray katabta tas'alunii waxaad ii soo qortay adigoo ii weydiinaya hal kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yaqzuu binnisaa waqad kaana yaqzuu bihinna waa duulaanka marka waa u raaci jireen haweenku tayib fa yudaawiina aljarxa dhaawacay daweyn jireen wa ah, wa yuxdayna min alghaniima haniimadana waxbaa waxbaa laga siin jiray yani sahmi lama siin jirin wax oo radqi lagu magacaabi jiray caطaa qaliil ah yaa wax laga siin jiray wa ama bisahmin falam yudrab lahuna sahmise looma yeeli jirinoo sihamta mxua nimanka dagaalyahanka sahmiga la siinayo lama siin jirin waxbaase laga siin jiray haniimada waxaan muqadar ahaynoo ijtihaadka imaamka un ku saabsan ayaa la siin jiray وأna rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslم lam yakun yaqtl الصibyaan carruurta ma aanu leen jirin ile nimankan kada khawaarijta iyagaa carruurta way la dii jireen xataa naagaha uur kale bay caloosha ka fiixi jireen ilmaha kasoo soo ridi jireen niman aad u daran bay ahaayeen rasuulka ilaahay carruurta eh, ma layn jirayna falaa taqtul sibyaan carruurta ha laynin wa katabta tas'alunii mataa yanqadii yutmu lyatiim falaa camri ina arajula latashiibu lixyatuhu aw latanbutu lixyatuhu garhkaa u soo baxanin wainahu ladaciifu اlأkhdi linafsihi daciifu اlcaطaa'i canha minha isaga oo qaadashadiisa xaqa naftiisa uu qaadanaya daciif ay tahay bixintu wax bixinaya daciif ay tahay aan waxba yani qumaata u kala garanaynin oo waxa nafci u iyo wixii dararkiisi aan kala garanaynin baa nin garh usoo baxa ayb faidaa akada linafsihi feeriya marka ibnu cabaas isagu si ku wado yutmu goortu yatiimka ka hadhaayo faidaa akada linafsihi naftiisa hadduu u qaato min saalixi maa ya'khud الnaasu faqad dahaba faqad dahaba faqad dahaba canhu lyutmu agoonnimadii waa ka hadhay ayb marka yutmiga iyo rushdigu inay isku mid yihiin bu marka ku wada xaqiisa garanaya xaqiisa uu qaadanayo ee qumaati marka uu wixiisa u maamulan karo kolkaasa yutmiga ka hadhay xadiid baa jira markaa tada khilaafsan oo muxuu leeyahay nebigu alayh sala slam inuu yihi laa yutma bacda albuluq laa yutma bacda albuluq kolba qaangaar dabadii yatiimnima ma jirto laakiin yutmiga iyo safaha yutmiga iyo safaha waa kala gaar waxaa suurooda qofkii inuu baaliq yaho yatiim aanu ahayn oo qof weyn yahay laakiin haddana sidii carruurtii oo kale maalkiisii loogu haynayo loo maamulayo maalkiisii aan loo loo daynaynin oo xajrigii dadka maxjuuriinta ah, ma aha carruurta keliya ma aha mxuah dadka sufahada la yidhaaho iyagana maxjuuriin weeyo maalkooda waa loo hayaa marka tan ibnu cabbaas uu sheegayo waa kolkii maalkiisa loo dhiibayey ee maalkiisa faraha looga qaaday ee muxuu aan gacanta loogu haynaynin waa kolkii muxuu ahay uu noqdo raashid uu noqdo ee xaqiisa maanta uu garanayo oo wixiisa uu hagaajinayo wakatabta tas'alunii can alkhumusi liman huwa khumuska haniimadana yaale baad ii soo qortay wakunnaa wainaa kunnaa naquulu waxaan odhan jirnay annagu bani haashim haddii aan nahay huwa lana annagaa le baan dhihi jiray fa abaa calaynaa qawmunaa daaka tolkayaa taa nagu diiday waa nagu diideen tolkaya oo khulafadii mxuha nebiga alayh salatu wasalaam waa nagu diido inaan annagu keliga leenahay waa noo diideenoo inay muslimiinta oo dhan ka dhexayso muslimiinta muxuu ahay masaalixdooda lagu qabanayo saasay iyagu u arkeen annaguse waxaan moodi jiray u haysanay in anagu leenahay baabun fi tarki اlasaara wاlmani calayhim sii daynta dadka asradaa la sii daayo iyagoon fidyana xataa laga qaadin iska sii daayo عن أbي هريرة رضي الله عنه qال bعث رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم خayلا qبلa نجد نجد xaggeedu farda u diray rasuulka ilaahay faجاءت برaجuل min بني xنيiفة يuqaalu lahu ثumaamaة بن uhaal ayb banu xaniifa waa nimankii uu ka dhashay ninkii ahaa musaylimaة الكذاab nimankuu ka dhashay weeyaan qoladaas banu xaniifa la yidhaaho nin ka dhashay oo ثumaamaة بن uhaal la yidhaaho sayidu أhli اليamaama meeshaa yamaama la yidhaaho dadkeeda madaxdeedii ahaa ninkaasay soo qabteen ayb ninkaas dhexday ka heleen isagu isagoo cumro u socda ayay soo heleenoo waa soo qabteen farabatuuhu bisaariyatin min sawaari lmasjid tiir tiirarka masjidka ka mid ay ku xidheen fakharaja ilayhi rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa usoo baxay faqaala markaasu wuxuu yidhi maada cindaka yaa humaama maxaad haysaa humaamow ayb masjidka in loogu isticmaali karo marka wixii maslaxa min masaalix almuslimiin haddii loo baahdo oon salaad iyo aan ahayn salaad iyo qur'aan iyo waxyaalahaas aan lahayn wax kaloo maslaxa haddii loogu baahdo in muxuu ahay loogu isticmaali karo kaasaynu halkan ka garanaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma aanu lahayn meel xabsiya ma aanu lahayn wax lagu xidho marka ninka asiirka ah la keenay masjidka lagu dhexaynayo masjidka tiirkiisa ku xidhnaa ayb sacd ibnu cubaada sacd ibnu mucaad isagana waa kaynu xadiidkiisa garanayno inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka dhexdiisa ku daweynayo oo masjidka dhexdiisa uu ku dhintay marka dadka jarxada ee jihaadka fii sabiili llah ku dhaawacmay iyo haddii marka mustashfaadku ay buuxsamaan oo dhaawaco iyo ay bataan iyo in masaajidda la dhigo oo lagu daweeyo iyo mxuah wuxuu sidaasoo marka kolley baa masaajidda muhimadeediina wax u dhimaynin xataa masaajidda muhimadeeda wuxuu dhimaayo laakiin tare ay ka daraato in si mu'aqata loogu isticmaalo ashyaa kale inay banaan tahay maalka lasoo guray inuu nebiga alayh salaa slam masjidka u dhigi jiro masjidka lagu wardayn jiro masjidka ku qaybin jiray oo waxyaalaha masaalixda muslimiinta sidaas oo kale ah waa lagu isticmaalaya masaajidda lakiin waxyaalaha khaaska ah maya waxyaalaha khaaska ee aan masaalixda gaarka ee dadka gaarka ah waa kii u diiday nebiga alayh salatu slam in baadida lagu dhex baafiyo iyo in wax lagu dhex iibsado iyo waa ka u diiday waxyaalaha masaalixdaas ah caamkaa waa loogu isticmaalay maxaad haysaatu maamow buu nebigu alayh salaatu wasalaam ayb maa cindaka ya tumaama qaala cindii ya muxamadu khayr wanaag baan hayaa in taqtul taqtul idaa damin haddaad disho nin dhiiglaa dilaysaa laga dambeeyo oo yani loo aaraya baad dilaysaa wa in tuncim tuncim calaa shaakir haddaad igu galladaysatana oo sii daysana nin abaalgud lahoo abaalgudu yaqaanaad sii daynaysaa wa in kunta turiidu almaala fasal tucطa minhu maa shiئta haddaad maal rabtana weydiisa waxaad rabtaa lagu siinaya saasuu odhanaya fatarakahu rasuulu اllahi salى allahu عalayhi wasalam xataa kaana bacda algad beri dabadeed markay ahaaday faqaala markaasuu haddana sidii kale yidhi maa cindaka yaa tamaama qaala maa qultu laka waa wixii aan ku idhi in tuncim tuncim calaa shaakir wain taqtul taqtul daa damin wain kunta turiidu lmaala fasal tucطa minhu maa shit fatarakahu rasuulu llahi sala allahu alay slam xataa kaana min algad beridii maalintaas berideedii markay haddan ahaatay faqaala maa cindaka yaa tamaama qaala cindii maa qultu laka in tuncim tuncim calaa shaakir وin تqتل تqتل ذa dم وin kunta تuriid الmaal fsl تعطى mنه ma شhiئت faqاla رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم أطلqوا ثumaamة sii daaya ثumaamة sii daaya saddexaadii uu markaa yidhi nebigu alayه الصلاatu وaسلaam intaana wuxuu uga dan lahaa ha arko ninkan kadu salaada muslimiinta iyo axwaashoodii iyo ha arko oo islaamnimada beli qalbigiisa ku dhacdo saasuu nebigu alayه الsla uga dan lahaa wayna dhacday arrintu waa xasishay waa la sii daayay marka faاnطalaqa ilىa nklin qariibin min almasjidi faاktasal nakiil u dhoweyd masjidka u dhoweyd ayuu tegay oo kusoo qubaystay uma dakla masjida masjid buu soo galay faqaala ashhadu an laa ilaha ilا اllah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh saasuu yidhi ya muxamed wallahi ma kana calى اlarضi wجه أbغض إlaya min wجهik faqad أصbaxa wجهka أxaba الوujuhi kuliha إlaya weji aan wejiga ka necbahay ma jiri jirin haddana wejigaagu wuxuu noqday wujuudaka wujaclee buu noqday wallahi ma kana diinun abqada ilaya min diinika faasbaxa diinuka axaba diini kullihi ilaya wallahi ma kana baladun abqada ilaya min baladik faasbaxa baladuka axaba albilaadi kulliha ilaya ayb wa ina khaylaka ahadatnii wa ana uriidu alcumra famaada tara soo islaamay marka fardaagi e, waxay soo qabtay eerjiishkaagi wuxuu soo qabtay anigoo cumro u socdee eh, maxay kula tahay fabasharahu rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi waa u bishaareeyey oo waa u hambeliyey oo yani wuxuu uga warramay ajriga uu leeyahay iyo islaamnimadii inu wixii ka horreeyey dembiha goyse iyo wixiiba uga warramay fa amarahu wa amarahu wuxuuna faray an yactamira inuu cumraysto cumradii uu soo aaday inuu dhammaystirto falamaa qadima maka maka markuu soo galay qaala lahu qaa'il qof baa wuxuu ku yidhi asabata sabatana marka waxyaalahay waa kay subaha bay ku dhihi jireen muslimiinta iyo nebigan asaabi bay ku dhihi jireenoo qofkii muxuu ahaaye aslamta miyan odhanayna sabata bay odhan jireen yani diintaadi miyaa ka baxday faqaala laa walakinii aslamtu maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam lam asba walakinii aslamtu saasuu leeyahy walaa wallahi laa taأtiikum min alyamaamati xabatu xindatin xataa yaadana fiiha rasuulu llahi sala allahu alay slam yamaama meelkan meel beeralayahay kasoo waxay ahay wax kasoo iibsan jirin xubuubtu iga imaan jirto badeecadugu imaan jirtay markaasuu yihi wallaahi inayna xabad keliyaho xintayhi xabad keliyaho burihi yamaama idinka imaanayn ilaa rasuulka ilahi inuu idin idina mooyaan markaasuu ka gooyey markaasuu soo ergeysteenoo nebigu usoo ergeysteenoo qoraysh usoo ergeysto markaasuu nebigu u fadhiin diro yidhi usii baabu ikhlaa'i alyahuudi min almadiina radidii yahuudda laga raday madiina laga raray can abi hurayrata radi allahu canhu qaala baynamaa naxnu fi lmasjid id kharaja ilaynaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa nagu soo baxay faqaal markaasuu wuxuu inطaliquu ilaa yahuud inakeena yahuud aan u tagnay yahuud u tagay an inakeena yahuud aan u tagnay fakharajnaa macahu xataa ji'naahum ilaa aan uga nimid faqaama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fanaadaahum waa u dhawaaqay faqaala markaasuu yihi yaa macshara alyahuud aslimuu taslimuu taslamuu islaama aada nabad gasheene fa qaaluu markaasay waxay idhaaheen qad ballagta yaa abalqaasim gaadhsiisina gaadhsiisay waxaad rabtay fa qaala lahum rasuulu llahi sala allau alay slam daaka uriidu kaasaan rabaa inaan idin gaadhsiiyaan rabaa yani muxuu ahaye diinta ilaahi aan idin gaadhsiiyo aslimuu taslamuu fa qaaluu qad ballagta yaa abalqaasim fa qaala lahum rasuulu llahi sala allahu alay slam daaka uriidu fa lahum athaalita mar saddexaadkiibu wuxuu ku yidhi sidaasoo kale iyagana ku yidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi iclamuu anama alardu lilaahi wa waxaad ogaataan dhulka ilahiy rasuulkiisa iska leh wa inii uriidu an ujliyakum min hadihi alard dhulkan kada inaan idinka raraan rabaa faman wajada minkum bimaalihi shay-an falyabichu qofkii maalkiisa wax iiba ku helaayo ha iibiyo iibsada maalkiina waxaad qaadan kartaanoo ku iibsada wailaa faclamuu ana alarda lilahi warasuulih ogaada inay dhulka ilahay rasuulkiisa iska leeyahy haddaydaan iibinin dhulkiina idaan iibsanin oo intaan idinka raro baan ilahay rasuulkiisa ay lahaan doonaan waa usii digayaa nebiga alayh isalaatu wasalaam insaafkiisa kolley inay dhici doonto inuu ka rari doono markaasuu leey hadda sii iibsada dhulkiina oo wixii xooleed ku heshaan oo kolkaan laydin raro aad qaadan karaysaan ama kaxaysan karaysaan ku bedasha baabu ikraaji alyahuudi wالnasaara min jaziiraة اlcarab can cumara bni الخaطaabi radي allahu canhu anahu samica rasuula اllahi salى اlه alay slm yaquul laukrijana alyahuuda wالnasaara min jaziiraةi اlcarab xatى laa adaca ilaa muslima ilaa aan xataa laa atruka ilaa muslima waa in ka saari doonaa yahuud iyo nasaarada jaziiraة اlcarab waan ka saari doonaa ilaa aanan kaga tegin ilaa muslim mooyaane si ay u noqoto muka saldhiggii asaasiga ahaa meeshii xarameynkai dhulkii ay yaaleen ee diintu ay ka soo baxday ugu horreeyey inay asaaska iyadu noqoto dulalka dambe hadhow ku fidi doonto iyadoo saldhigii u noqoto iyadoo raali ka ahaato hayr almuslimiin marka cumar ayaa dabaqay arrintaasoo cumar baa zamankiisii ayaa yahuudi ka raray iyo nasaaradiiba baabu اlxukmi fi man xaaraba wanaqda alcahda can caaishaةa radi allahu canha qaalat usiiba sacdu ywma alkhandaq maalintii khandaqya sacd bni mucaad weeyaan ayaa la asiibay eh, sahmi baa ku dhacay ramaahu rajulu min qurayshin yuqaalu lahu ibn اlcariqa ibnu اlcariqa nin la yidhaaho hooyadiisa alcariqa lagu magacaabi jiro dhiigkeeda goon baa la odhan jiray markaasaa ah, laqabkeeda cariqa la odhan jiray ninkaasaa soo toogtay faramaahu fi lakxal halbowlaha gacmeed ayuu kaga dhuftay fadaraba calayhi rasuulu llahi sala allahu alay slam kaymatan fi lmasjid masjidkuu khaymo ugu dhisay yacuuduhu min qariibin meel dhow inuu kasoo soo booqdo yani u dhowaado ugu dhisay marka halkaasaa lagu dhaawicinayey فلما رجca رasuل الlahi صلى الله علي سلم min الkندق wadaca السلاaxa فاkتsل markuu khandaqi ka soo noqday ee gaaladii abu سufyaan ee raggii u watay iyo carareen ee ilaahay balbale iyo xabsi iyo gurida iyo dabeele lagu sii daayey uu nebiga عalيه الصلاة وسلام soo noqday gurigiisu soo galay oo hubkii iska dhigay iyo qubaystay faأtaahu جibriilu عalayه السلام jibriil baa u yimid wa huwa yanfudu ra'sahu min الغubaar isagoo ka horgufaaya madaxiisa yani jibriil habaaskii ka horgufaya buu yimid faqaala markaasuu yui wadacta silaaxa hubkii ma iska dhigtay wallahi maa wadacnaahu anagu maanaan dhigin malaa'igtii ma dhigin weli sidii hubka ugu raran tahay oo haddaan ka noqday muxuu ahaaye gaaladii raacdaynteedii buu hadda kasoo noqday qubaarkaasu waa fardihii gaaladii iyo sii cararaysay iyo qubaarkoodii weeyaan ayb maa wadacnaahu ukruj ilayhim u yani ilaa bani qurayda bani qurayda way kuwa ilaahimta la sheegaya banu qurayda balantii ka dhexaysa iyaga nebiga jebiyey faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah baa wuxuu yihi fa ayna xaggeen u baxaa faashaara ilaa bani qurayda banu qurayda farta ku fiiqay ayb faqaatalahum rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilah waa la dagaalamay fanazaluu waxay ku soo degeen yani isku dhiibeen calaa xukmi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaah xukunkiisii ayay isku dhiibeen rasuulkii ilaah xukunkiisii isku dhiibeen ayb riwaayadii bukhaarina waxay ahayd calaa xukmi sacd ibni mucaad taasaana saxiixa marka taasaa raajixa sacd ibni mucaad wuxuu ku xukumay in lagu dabaqo ayay isku dhiibeen waa isdhiibaynaa laakiin waa sacd ibni mucaad wuxuu nagu xukuma ana lagu dabaqo bas sidaasay marka iyagu ay doorteen faradda rasuulu llahi sala allahu alay slam xukma fiihim ilaa sacdin nebigaa sacdi ku celiy yidhi sacdi ku wareejiyey saasu marka qaala qaala faإnii axkumu fiihim an tuqtla almuqaatila in dagaalyahanka la laayo waan tusba duriya carruurtana in la qaybsado oo la addoonsado wanisaa iyo haweenkama wa tuqsama amwaalum xoolahoodana la qaybiyo saasaan xukumaya qaala hishaam hishaam ibnu curwa ibnu zubayr baa wuxuu yidhi qaala abi aabbahay wuxuu yidhi curwat ibnu zubayr oo ninka caaisha xadiid ka warinaya faأkbirtu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm qaala laqad xakamta fiihim bixukmi اllahi caza wajala waxaad ku xukuntay xukunkii ilaahay baad ku xukuntay ayb wa fii riwaayatin xakamta bixukmi اllah caza wajal yani wa qaala maratan laqad xakamta bixukmi اlmelik kulligoodna waa iska wada macnaya xukunkii ilaahay buu waafaqay sacd ibni mucaad radi allahu canhu ilahay xukunkiisa sida ahaa kitaabu اlhijraةi wاlmagaazi baabun fi hijraةi الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama wa aayaatihi yani mucjizaatihi can abi isxaaqa qaal samictu lbaraءa bna caazib radi allahu canhuma yaquul jaءa abu bakrin الصidiiqu radi allahu canhu ilaa abi aabihiis oo caazib ah yuu ugu yimid abu bakrin radi allahu canhu fii manzilihi gurigiisa faاshtaraa minhu raxlan kooruu ka iibsaday koore geel buu ka iibsaday faqaala licaazib caazib buu wuxuu ku yidhi ibcad macii ibnaka yaxmilhu macii ilaa manzili wiilkaaga igu dar baraa igu dar hayla qaado oo guriga hayla geeye faqaala lii abi abay baa wuxuu yidhi ixmilhu u qaad faxamaltuhu waan qaaday fakharaja abi macahu aabbahay baa la soo baxay yantaqidu hamanahu isagoo lacagtiisa ka tirsanaya yani lacagtii buu marka guriga abubakr kaga yimid oo lacagtiisa kasoo ka soo qaadanaya faqaala lahu abi aabbahay baa wuxuu ku yidhi yaa abaa xadinii kayfa sanactumaa laylata sarayta laylata sarayta maca rasuuli llahi sala alla alay slam habeenkaas rasuulka ilahi la soo guurtay seed yeesheen yani kooda korkii hijradii faqaala nacam haa buu yidhi asraynaa laylatanaa kullaha habeenkayagii oo dhan baan guuraynaynay xataa qaama qaa'imu dahiira qaa'imu dahirana harkuu ka wadaa yani ilaa harkii uu istaagay harkii xaggankaad ka soo socday ilaa istaagay oo noqotay waqtulistiwaa'i noqotay ayb wakhala ariiqu jidkii uu khaali noqday ayb falaa yamuru fiihi axadun qofna aanu maraynin kulalaha ide dadku hargalay ee jidka aanu qofna maraynin xataa ruficat lanaa sakratun طawiila yani daharat lanaa sakratun طawiila muxuu ahay dhagax dheer oo qutuma ayaa noo muuqday lahaa dilun oo har leh lam yati lam ta'ti calayhi الshamsu bacdu ayna qoraxdii weli soo gaarin oo harkiisi weli baaqi yahay taasaan aragnay fanazalnaa cindaha agteedaan degnay faataytu sakra sakradii baan u imid fasawaytu biyadii gacantaydaan ku hagaajiyey makaanan yanaamu fiihi nabiyu sala allahu alay slam fii dillahaa harkeeda meel uu nabigu ka seexdo ayaan dhagaxii iyo wixii iyo ka hagaajiyey qodxii iyo aan u diyaariyey uma basadtu calayhi farwa harag harag baa ku fidiyey oon ku goglay uma qultu markaasa waxaan nam yaa rasuul allah seexo rasuulka ilaahayow waana anfudu laka maa xawlaka yani ufatishu laka maa xawlaka meelahan hareeraheena soo soo warwareegaya soo soo fatashaya in wax celihiyo arkihiyo seexaan fanaama waa seexday wa qarajtu anfudu maa xawlahu yani ufatishu maa xawlahu dhulkan hareerhihiisa inaan soo fatashay ayaan ugu imid faidaa ana biraaci ganamin muqbilin biganamihi ila sakra waxaa iga hor yimid nin adhi la joogo oo adhigiisii ku soo kaxaynaya xaggii dhagaxii yuriidu minha aladii aradnaa ka raba wixii aan anigu ka rabnay yani inuu hargalow raba isaguna dhagaxankaas inuu hargalo aniguna hargal aan usoo doonanay falaqiituhu waan la kulmay faqultu waxaan idhi liman anta yaa hulaam yaa kule qaala lirajulin min ahli اlmadiina qultu afii qaramika labanun adhigaagu caana ma leeyahay qaala nacam haa buu yidhi qultu afataxlubu lii ma ii lisaysaa qaala nacam qaala faأkhada shaatan neef adhigu soo qabtay faqultu lahu markaasaan waxaan ku yidhi unfud idarca min ashacr wاturaab wاlqada ka hurguf ka dhabaandhow candhada muxuu aha dhogorta iyo carrada iyo saxarka iyo waxyaalaha ka dhabaandhow ka nadiifi qaala fara'aytu lbaraa'a ninka raawiga eh bara ka warinaya yaa wuxuu leeyahay bara' baan arkay yadribu biyadihi biyadihi cala اlأkraa isagoo gacantiisa midda kale ku dhufanayo oo yanfudu oo hurgufaaya yani wuxuu jilaya abubakr bakr ficilkiisa buu jilay abu baa marka xadiidkan u sheegayay raacigii siduu yeelay buu jilayay baraana marka siduu abu yeelay buu isna uuna jilayay xadiidka kaasoo kale musalsal baa la yidhaahayo xagga musalax xadiidka musalsal baa la yidhaahayo waa ruwaadu muxuu ahay hay eh, si iska daba mareen weeyaan abu bakr si buu yeelay bara ibn cazimna sidii isna ka daba yaal faxalaba lii waa ii lisay fii qacbin macahu weel uu watay buu iigu lisay kuhbatan min labanin yani muxuu ahaa eh, majmuucata min alaban xoga caano ah oo fiican buu ii lisay qaala wa macii idaawatun weel biyo aan watay weel yaro biyo aan watay eh, artawii fiiha linabiyi salى اllahu عalayhi wasalam liyashraba minha rasuulka ilaah yani ku waraabinayay inuu ka cabo waytawada'a una ka weyse qaato qaala faataytu nabiya salى allahu calayhi wasalam rasuulka ilaah baan u imid wa karihtu an uuqidahu min nawmihi hurdadiisu inaan ka toosiyo ayaan karhay fa waafaqtuhu istayqad isagoo soo toosay baan waafaqay fa sababtu cala allabani min almaa'i xataa barada asfaluhu caanihi baan biyo ku shubay dusha kaga shubay biyihii aan weelka ku waday kolka ilaa salkiisii oo qaboobay biy caanihi salkooda ay qaboobeen faqultu ya rasuula allah ishrab min hada laban qaala fashariba xataa radiitu ilaan mabsuud noqday rasuulka ilaahayna oon baxay aan ogaaday uma qaala markaasu wuxuu yidhi alam yani araxiil geedigiisa waqtigiisa lama imaan waqtiaan baxaynay qultu bala haabaan qaala faاrtaxalnaa bacda maa zaalat الshams qoraxdii markay zuushay kadambow ayaan baxnay watabacanaa waxaana soo raacay nasoo raacday suraaqatu bnu malik qaala ونحن في jaladin min alard yani fii makaanin sacbi min meel meel cag adayga oo dhul aan maraynay faqultu markaasnu yaa rasuula allah utiina waa layna soo gaadhay rasuulka ilaahay faqaala laa taxzan ina allaha macana marka kolkuu hadalkan kada nebigu alayh sala slam uu yidhi suuratu tooba ilaah ku sheega oo marka laakiin riwaayaadka qaarna waa iyaga sheegay inay ahaayeen kolkii ay ku jireen qaarka ay ku jireen gaaladii isoo kortaageen labadaba inuu yidhi marka waa iska suurowda ayb fadacaa calayhi rasuulu llahi sala la alay slm rasuulka ilaahi baa habaaray faاrtatamat farasuhu ilaa baطnihaa faraskiisii irtatamad yani waxay waxay istatamad yani istatamad cala alardi ilaa baطnihaa lugaheedii baa dhulka gala ele caloosha jug ku siisay ilaa baطnihaa ara anigoo arkaaya faqaala markaasu wuxuu yidhi suraaqa wuxuu yidhi qad calimtu annakumaa qad dacawtumaa calaya inaad habaarteen waan idin ogahay fadcu waa lii allaha ilahay ii barya fadcu waa lii ilahay ii barya fallaha lakuma susama ya fallaha lakuma alla waxay idinku yani idinku ballan qaadayaa an arudda cankuma alab inaan dadka idin soo raacda inaan idinka celiyo yaan idinku ballan qaadayaa oo ilahay ballantiisa idinku qaadayaa ilahay ii duceeya fadaca allaha lahu ilaah buu bariyey fadaca allaha ilaah buu bariyey fanajaa waa nabadgalay ninkii farajaca wuu noqday laa yalqى axadan qofna isagoon la kulmayn ilaa qaala lahu ku odhanaya qad kafaytukum ma haahunaa anaa idinkaga filan wuxuu xaggankada oo anaa soo ursada xaggankada xuma jira iska noqda falaa yalqى axada ilaa raddahu qaala wawafaa lanaa waa noo ofiyey ballanta oo noo qaaday waa noo ofiyey oo dadkii dalabkii raacdadii soo jidka soo maraysay iyo jidka intuu isu taagayba qof alla qofkii soo maray u leeyahay intaan anaa xaggan kada anaa soo obsaday jidka kada xaba marine bal meelo kale ka raadiya markaasuu dadkii maalintii qaybteedii horena gelinkeedii horan wuxuu ahaa daalib buu ahaa waa soo raacdaysanayo cadow buu ahaa maalintii intaadii dambena waardiy uu ahaa baabu fii غaswati badrin can anasin radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam shaawara xiina balagahu iqbaalu abi sufyaan wuu la tashaday asxaabtiisii markii soo gaadhay eh, abu sufyaan inuu soo noqday abu sufyaan kolkii hore maray ee eh, shaam usii socdayna in la qabsadaa la doono marka waa la iswaayey markuu soo noqonaya inuu soo noqdo eh, la maqlay iyuu nebigu alay sala slam asxaabtiisa la tashaday faqaala qaala markaasu wuxuu yihi fatakallama abu bakr abu baa hadlay fa canhu waa ka jeesay nebigu alayh salatu salaam uma takallama cumar fa canhu faqaama sacdu bnu cubaada sacd bnu cubaada ayaa kacay faqaala markaasu wuxuu yidhi iyaana turiidu yaa rasuula allah anagaad noo jeedaa rasuulka ma anagaad noo jeedaa oo annaga ansaare miyaad noo jeedaa ah, marka waa gartay yani nimankan muhaajiriin bay ahayn ansaarta ayuu nebigu alay sala slam u jeeday leanna heshiiskii hore hijradaa wuxuu ahaa wixii soo weerara inay ka daafacaan nebiga alayh salaatu wasalaam inay khaarij lmadiina ay dagaal ugu raacaanse heshiiskoodii ma ahayn marka wuxuu ka baqaayay nebiga alayh isalaatu wasalaam inay nimankaasu ay xaqiidisan yihiin inayna nusraylkii waajib ku ahayn oo dagaal khaarij lmadiina ah ayna muxuuaha ayna la gelaynin marka taasu inuu hubsada rabay markaasuu sacdi garto markaasuu yidhaha ma anigaad noo jeeda rasuulka ilaahay waladii nafsii biyadihi low amartanaa an nuqiida hada albaxra inaan baddantada dhex gallo badda isku gurra haddaadna amarto laakhadnaahu waan tiimbin lahayn fardayaga inaan jiirhsiinno badda haddaadna amarto waan jiirhsiin lahayn walow an amartana an nadriba akbaadaha yani akbaad alibil geela inaan garaacano caloosha ka garaacano yani aan kaxayno ilaa burki lhimaar meel burki himaar meel fog weeyaan biard alxabasha qaariidahan qaarna biard alyaman la facalnaa waan yeeli lahayn meel walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh